الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن هذا هو الشريط السابع والثلاثون من أشhرطة كتاب رياض الصالحين للإمام أبي زكريا النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه شhريطkan kaduna wuxuu ka bilaabmaya xadiidka xadiidka lambarkiisu uu yahay lix boqol sideetan iyo laba oo xadiiu xadiidkii cimraan ibni xusein radi allahu canhuma ee kusaa ku saabsanaa xishoodka ku saabsanaa ah xadiidkaasuna wuxuu sheegay laba riwaayadood buu sheegay riwaayo kale iyadu jirtay oo riwaayadaasu qisa ayay lahayd takmilo ahoo waxay ahayd kolkuu xadiidkan kada sheegay cimraan ibni xusein radi allahu canhuma uu ka wariyay nebiga sal alla alay slam uu sheegay inuu xishoodku waxaan khayr ahayn ba aanu keenaynin ayuu nin bushayr ibnu kacbi la dhihi jiray oo nin waxyaalihii hore iyo wax ka aqaqrisay baa wuxuu yidhi annagu waxaan ku aragnay kutubihii hore iyo xikmadihii hore inuu xishoodka ku jiro qaar waqaar iyo jintalmaannimo iyo akhyaarnimo ah iyo qaar dacfi inuu ku jiro markaasuu cumraad carooday oo aada iyo aad u carooday ilaa dadkii meesha la joogay ay cumraha sasameen oo way yidhaaheen yaa muxuu ahaa annagaa ninkan kada naqaana nin xun ma aha muxuu ahaa ka si xun hadalkan kada kama wado waxun kama wado inahu minaa ya abaa nujayd ilaa marka markaasuu canaanto uu yidhi rasuulka alla sala allau alay waslam baan kaaga warramayaa inuu yidhi xishoodku waa wanaagsan yaho waxaan khayr ahayn ma keeno markaas ana warqadahaaga iga warramaysa kaasaana marka kale baa la gudboon alla qofkii wax ka sugan rasuulka alla salى الlahu عalayه wali wasalam qofkii caarido oo dhan ba mxuah wax kale ku caarido oo falsafaad iyo mabaadi kale iyo waxyaale muxuu ahaaye kale ku caaridaba in loo caroodo oo la gooyo oo la canaanto oo la adbiyo وعn أbي هريرة رضي الله عنه أن رsuل الله صل ل سلم qال الإيمان بضع وسبعون aw bidcun wasituuna shucba wuxuu ihi iimaanku waa dhowr iyo toddobaatan laamood mise waa dhowr iyo lixdan laamood faafdaluhaa ka ugu fadli badana qowlu laa ilaha illa allah waadnaaha ka ugu hooseeyana imaadat ladaa can اariiq jidka oo laga fogeeyo wax dadka dhibaaya walxayaau shucbatu min aliimaan muttafaqu calayh xishoodkuna waa laan laamaha iimaanka kamida weeyaan xadiidkana waa muttafaq caleyh waana soo maray raqam mia hamsa wa cishriin baan kusoo maray البضع بkسر الbاء ويجuز فتxa bضcina waa la yidhaahaa wahiy min الثaلاثة إlى الcaشhرة waa tira مbham ah oo saddexna aan ka yarayn tobanna aan ka badnayn والشhuعبة القطعة والخصلة والإmaaطة الإزالة والأdى ma يؤdي wax dhibo oo dhan weeyaan ka xajarin dhagax iyo وashawkin qodax iyo waطiinin dhoobe iyo ورماad dmbs iyo وqdr وسk iyo ونحو ذلك وعن أbي سعيid الخdري رضي الله عنه qال kاna رsuل الله صلى اه علي وسلم أشد حyاء من العdراء في khidrha rasuulka all wuxuu alla ka ka daran xagga xishoodka oo ka xishood badan gabadha bikrada ahan weli aan la guursanin een rag aan la kulmin ee aan ka soo bixin gurigeeda fii khidrihaa yani fii xijaabiha khidri iyo mkdac iyo iyo xijaabka waxaa la yidhaahaa guriga gaarka ahee gabadha mukhaba'ada ama maxajabada ihi muxuu ahaa ay joogto aan loogu gelgelayni kaasaa la yidhaha gabadh marka muxajabo oho aan iftiinka usoo baxaynin oo aan arkaynin dadka aan soo dhexgelaynin oo dhowrsano iyo xishood iyo waxaas iyo lagu lagu ababiyo aad bay marka u xishood badan tahay taasna waa ka xishood badna fa idaa ra'aa shay-an yakrahu kolkuu arko wuxuu uu nacabaysto carafnaahu fii wajhi wejigiisaa ka garan jirtay inuu waxaas necbaystay laakiin isagu inuu ka hadlo wuu ka xishoon jiray muttafaqun caleyh marka saxaabadana ridwaan ullahi calayhim way xaq dhowri jireeno dabcigiisa yaqaaneenoo markay arkaan rasuulka alla sala allahu alayhi waali wasalam wax uu arkay ama uu maqlay inuu necbaystay way garan jireenoo way u dhug yeelan jireen markaasay shaygaas iska dhaafi jireen wa qaala alculamaa xaqiiqaة الxayaaءi xishoodka xaqiiqadiisa iyo qeexidiisu waxaa weeyaan khuluq yabcaثu calى tarki الqabiix waa akhlaaq oo qofka ugu sabab noqoto ku dhaqaajisa inuu waxa xun iskaga tago wayamnacu min altaqsiiri fii xaqi di lxaq oo kana celinaya inuu ku gaboodfalo qof wixii xaq kuleba xaqiisa inuu ku gaboodfalo yani ku dhaqaajinaysa inuu wixii xaq kule xaqiisa siiyo warawaynaa can abi اlqasim aljunayd aljunayd bn mxamedi raximah اllahu taعaalى qaal alxayaaءu ru'yaة اlآalaa xishoodku waxaa weeyaan alla tal laga xishoodo weeyaan waa nicmooyinka alla aragtidooda nicmooyinka alla siiyo qofka uu dareemo ay nicam aalaa yani nicamta weeyaan fadkuruu aalaa allah ba alla naybi subxaanahu wa tacaala waa ru'yatu taqsiir gaboodfalkiisa isaguna oo gaboodfala is arko alla si ugu nicmeeyey iyo siduu alle cibaadadiisa isaguna ugu gabodfalayo ugu gaabinayo fayatawaladu baynahumaa waxaa ka soo dhalanaya dhexdooda labada arrimood xaalatun tusamaa xayaa xaalad oo inkisaar iyo isla yaraan ah oo xisho lagu magacaabo halka ka dhalanaysa baabu xifdi sir saraarta la ilaaliyo saraarta qofku isagu wixiisa sir oo ah, isagu u ilaashadaa laakiin dadka kale wixii sir ah inaanu ka faafinin oo aanu ka sheeg sheegin gaar ahaan haddii lagu aaminsado muslimiinta wixii sirtooda iyo asraartooda iyo inuu guud ahaan ilaaliyo gaarkay dadku ay leeyihiinna uu ilaaliyo qaala allahu tacaala waawfuu bilcahdi in alcahda kana mas-uula ilaaliya axdiga ilaaliya axdiga waa mid la issu'aali doone marka qofkii yidhaaho waxaasu yaanu ku daafil waxaas waa un dhexda inaga unbu noo dhexeeya mynu kaa bixin waa heshiis baad la gashay heshiiskaana waa inaad ilaaliso haddaad ilaalin weydo oo wixii aad sheeg sheegto qof kale usii sheegto waxaa weeye heshiiskii baad ka baxday wa can abi saciidin الkhdriy radi allahu anhu qala qala rasul lah sl ly slam ina min ashari الnaas dadka inta ugu shar badan waxaa ka mida cinda allahi manzilatan ywma alqiyaama alrajulu ninka oo yufdii ila almar'a haweenayda muxuu ahaay isku banaanaanayaan oo jidkiis jidhkaada iyo jidhkeeda isqabanayaan oo dherka isaga dhigayo isu qaawinaya wa tufdi ilayhi iyadana sida oo kale uma yanshuru sirahaa sirteeda sii faafiya mutafaqun calayh yani marka waxay ragga iyo haweenkooda wixii dhex mara oo qofba qofka kale wuu aaminay oo cawradiisiiba u bandhigay kusii daayay marka kolkaas waxaa weeye inuu kusii sheesheekeeyo midba kale kii kale wixii dhexdooda mara kusii sheekeeyo waa sirtii oo la faafiyey weeyaano waxa guryaha loo dhisay ee mxaay dadka loo isaga qarinaya marka la samaynaya waxa weeyaan waa wax laisku ogyahay oo sir inuu yahay laysla ogyahay weeyaan carabtuba sir bay ku magacaabi jireen galmada sir bay magaceedaba ku magacaabi jirtay siday uu mxu ahaye lagu fasiray aayaddan alle subxaana watacaala uu leeyahay walaa tuwaaciduuhuna siran yani jimaacan bay qaarkood ku fasireen nin shaacirina imruulqays la dhihi jirayna wuxuu yidhi alaa zacmat basbaasatu lyawma ananii kabirtu waanlaa yuxsina sira amhaali anlaa yuxsina lahwana waa la wariyey anlaa yuxsina sirana waa la wariyey yani jimaacuna ka wada yani marka taas waxaa macnaheedu waxa weye arrintaas waa arrin dadka oo dhan waa ay og yihiin oo qarsoodin lagu sameeyo marka haddii lasii sheeg sheego waa sirtii oo la bay noqonaysaa waxaan hadda ka hor soo maray qisadii umu sulaym iyo abu طalxa arrintii ku saabsanayd wiilkii ka dhintay ee siday samaysay islaantaasu inuu abu طalxa ka warramay oo yidhi muxuu ahay saasa ii gashay oo markaan janaabadii galay bay wiilkayga ii sheegtay geeridiisii marka waxay xalay ay sameeyeen isaga islaantiisa yuu sheegay nebiguna salى الlaه عalيه wali wasalam uu weydiiyey wuxuu dhi carastun alleyla marka xadiid kalena nebiga salى الlaه عalيه wali wasalam mar la weydiiyey muxuu ahaayey igsaalka waxa la yidhaha igsaalkuna macnihiisu waxa weeyaan in qofku intuu islaantiisa u galmoodo markuu dhexda joogo oo motoorka uu ka damo oo isagoon inzaal weli aan samaynin ay arrintii dhammaato weeyaan taa markii la weydiiyo qubis ma waajibayaa la yidhi waa ka yidhi nebigu salى اllahu alayh waali wasalam ida ltaqa alkhitaanaani faqad wajaba alguslu wuxuu yidhi inii afcaluhu wahadihi uma naqtasil an yatxnuba waan samaynaa sidaas waan samaynaayo waan qubaysanaa marka qofkaas sidaas oo kale kormar iyo dareensiin uun ah uga sheego ma aha isago kuma jire waa in lasii falanqeeyo waxyaalihii la isweydaarsaday iyo xarakaadkii iyo hadalladii iyo waxyaalaha in lasii falanqeeyo way kuwa fusaaqay siday sameeyaan oo kale rawahu muslim وعن عبد الله بن cمر رضي الله عنهma أن cمر رضي الله عنه xiina ta'ayamad bintuhu xafs marka ay markay nin beeshay ninkeedii sakaan ibni camri la dhihi jiray radia allahu canhu markuu ka geeriyooday isagoo shahiida taya'amad yani faqadat zawjaha weeyaan ayim haweenayda aan rag lahayn baa ayim la yidhaahaa sida allu yidhi wankixu layaama minkum ayaama marka waa jamcu ayim taya'amad marka macnuhu waxay noqonaysaa saarat ayiman markay noqotay mid aan rag lahayn oo ninkeedii ay weyday qaala cmaru lcثmaana qaala cumar baa wuxuu yihi laqiitu cثmaana bna cafaana radia allahu canhu cثmaana bn cafaan baan la kulmay facaradtu calayhi xafsa xafsaan u bandhigay oo faqultu waxaan idhi in shiئta ankaxtuka xafsa binta cumar haddaad rabto waxaan kuu guurinayaa xafsa binta cumar baan kuu guurinaya gabadhaydaan kuu guurinaya haddaad rabto markaas arrinta sidaas oo kale ahee in loo bandhigo oo lagu dalbo qofku gabadhiisa ama walaashiisa midda un weliga uu yahay nin saalixa u bandhigo arrin wanaagsan weeyaan saasuu samaynaya cumar radi allahu canhu qaala markaasu cusmaan wuxuu yihi saanduru fii amri waa ka fiirsanaya falabistu layaaliya habeenaan joogay uma laqiyanii haddana mar labaad buu ila kulmo faqaala wuxuu yihi qad badaa lii waxay ila noqotay anlaa atazawaja ywmi hada ywmi hada yani fii waqti alxaadir waqtigeenkada inaanan guursamiyo ilan noqotay falaqiitu abaa bakrin sidiiqa radia allahu canhu haddana abu bakr baan la kulmaa faqultu in shi'ta ankaxtuka xafsa binta cumar haddaad rabta xafsa binta cumar baan kuu guurinaya baan ku idhi fasamata abu bakrin radia allahu canhu abu bakr waa iga aamusay walam yarjic ilaya shay-an waxba ima soo celinin ima jawaabi isagu fakuntu waxaan ahaa calayhi yani calىa abi bakr awjada ki u xanaaq badan minii calىa cثmaan cثmaan waaba isaga waaba i cudur daartay ninkan igaba aamusay kaasaan usii xanaaq badnaa falabistu layaaliya habeenaan joogay uma khaطabaha الnabiyu sal ه alay slm nabigaa soo doontay faankaxtuhaa iyaahu waan u guuriyey falaqiyanii abu bakr abu bakr baa ila kulmay oo u cudur daaranaya hadda marka marka arrintii soo shaacbaxday bisababku uga aamusay u sheegaya faqaala markaasuu fiiriyay say isu xaq dhowri jireen saxaabada ridwan ridwaanullahi calayhim aamuskii uu ka aamusay yuu ka baqayaa inuu qalbigiisa xumi u galay oo u qaatay wuxuu gabadhiisa ugu diiday unu xataa jawaab koleyta ugu quulin inay tahay wuxuu qalbi xumo u qabo markaasu ka zuulinaya wuxuu ku yidhi marka lacallaka wajadta calaya waxaa suurowda inaad ii xanaaqday xiina caradta calaya xabsa markaad xabsa ii soo bandhigtay falam arjic ilayka shay-an waxna aan kuu soo celin wax jawaaba qultu nacam haa sariix bay soo ahayd xabid kama qarin jirin maya dhib ma leh arrintaas waa arrin maxaa iska khaas oo qof waxaas iyo oo iyagoo qalbigooda wax ku jiraa bay dhihi lahaayeen zamanka kada haddii la joogo cumarse waa u qiranay haa wuxuu leeyahay waa kuu xanaaqay oo saa ma kaa filanaynin baa yani ka dhigan tahay qaala markaasu abubakar wuxuu yihi fainahu xaalku wuxuu yahay lam yamnacnii inaanu ii diidin an arjica ilayka inaan jawaab kuu soo celiyo fiimaa caradta calaya waxaad iisoo bandhigtay ilaa annii kuntu calimtu waxaan ogaaday ana nebiya sal l slm dakaraha inuu soo hadal qaaday oo inuu rabo muxuu uu sheegay ayaa isoo gaadhay falam akun liufshiya sira rasuuli llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka ala sal l alay slm sirtiisa ma aanan ka faafiyeen inaan rasuulka sirtiisa ka faafiyo mid uu rasuulku salى الlaه عalيه wali wasalam soo hadal soo hadal qaadayna qof ku dhici karaa ma jiro mana dhihi karo rasuulkaa soo hadal qaaday ilan weli rasuulku mauna soo cadaysanin marka taasoo kale sir weeyaan nin hebel waxaasaan samaynayaa inay sameeyaan rabaa iyo haddii aad ka maqasho welina aanu soo sheeganin waa inaadan ka sheegin walow tarakaha الnabiyu salى الlه alay slm laqabiltuhaa hadduu nabigu sal sl iska dhaafi lahaa kolkaasaan ka aqbali lahaa rawahu الbخaariي qowluhu tayamad ee saarat bilaa zawjin wa kana zawjuha twufiya radي allahu canhu wajadta yani غadibta weeyaan وعan caaishaةa radي allahu canha qaalat kuna أزwaaجu الnabiyi salى الlaه عalيه wali waslm cindahu haweenkii nebiga sal اه alay wslam yaa rasuulka alle la joogay maradulmowtkiisii faأqbalat faaطimaةu radي allahu canha faaطima timid tamshi iyada oo socota maa tukطi'u ayna gafaynin mishyatuhaa socodkeedu mishyata rasuuli lahi min mishyati rasuuli lahi salى الlaه alيه wslam shay-an socodkii rasuulka sal sl meelna ayna ku khilaafaynin oo aad iyo aad bay u shabahayso tallaabadiisii oo kalay lahayd falamaa ra'aahaa markuu arkay buu raxaba bihaa soo dhoweeyey wa qaala wuxuuna yidhi marxaban bibnatii ثuma أجlaسahaa wuxuu fadhiisiyey can yamiinihi aw can shimaalihi dhinaciisuu fadhiisiye midigtiisa mise bidixdiisa uma saarahaa hoos buu ula hadlay fabakad markaasay oyday allahu akbar allahu akbar bukaan an shadiidan oo hindaraan bay oyday aad bay u oyday falamaa ra'aa jazacahaa markuu argagaxeeriyo sabr la-aanteedii u arkay saaraha haaniya mar labaadkii hoos dhigta afka ugu saaray allahu akbar allahu akbar fadaxikad markaasay qosho qososhay faqultu laha waxaan ku idhi way la yaabtay marka oohintii oyday bay la yaabtay hasaki rasuul llahi salى اlه alay slam min bayni nisaahi bisiraar rasuulka alla salى اllahu alيyh wali slam baa haweenkiisii dhexdooda kaaga qaas yeelay inuu hoos wax kugu sheego ashhadu an laa ilaha illa lah rasuulka alla hoos wax kugu sheegay oo haweenkiisii ka qariyey taasoo kale marka dadku hadduu badan yahay oo saddex qofun aydaan ahayn in qof mxua gaar wax loogu sheego ma reebana lakiin haddaad saddex tihiin inaad labadiin kole kula joogto midkood hoosta wax ugu sheegto taasaa mancuun ashhadu an laa ilaha illa allah uma anti tabkina markaasaad ooyeysaa saasuu kuu sharifay rasuulka sal sl markaasabaad haddana ooyeysaa falama qaama rasuulu llahi sala allahu alay slam sa'altuhaa markuu kacay rasuulku sal alla alay slm meesha ka kacay ashhadu anna moxamed rasuulu llah ayaan weydiiyey waxaan idhi maa qaala laki rasuulu llahi sal sl muxuu ku yidhi rasuulka alay sal alay slam balse u qarinaysa faatima u fiirsada markaasu waxay tidhi ma kuntu liubshiya calىa rasuuli الlahi sal ly slm sirahu ma ka ma ka faafinayo rasuulka alla salى الlahu عalayه wali wasalam rasuulka alla sirtiisa sirtaasna marka wax geeridiisa ku saabsan weeyaan wax ficil uu samaynayo iyo maba in ahayn kol hadduu marka hoos ugu sheegay isagoon qari xataa dhihin iyo waxay ka dareentay inuu arrintaas arrin qarsoodi ay tahay laa xawla walaa quwata ila billah falama twufiya rasuulu lahi sala اlه alay slam kolkuu rasuulka alla u geeriyooday laa xawla walaa quwata illa billah yan qultu waxaan idhi cazamtu calayki yani waan ku amray ama waan kugu dhaaranayaaye bima lii calayki min alxaqi waxaan kuleeyahay kugu leeyahay xaqa sababtiisaan kugu dhaa kugu dhaarinayaaye laa xawla walaa quwata illa billah lama xadaثtinii yani ilaa waa inaad ii sheegto ma qaala laki rasuulu lahi sal ly sl rsulka alle wuxuu ku yidhi laa xawla walaa quwata illa billah faqaalad markaasi waxay tidhi ama al'aana fanaan kolkuu rasuulku geeriyooday baan ayay weydiiso weliba ku arkaysay markaas waxay tidhi hadda hadda se waa yahay hadda waa kuu sheegaya markaa dee sirnimadii waa ka baxday qofkii sirtalaa haddii uu geeriyoodo khalaas ama wixii uu soo muuqdo wixii hadduu soo shacbaxo oo wixii uu qofkaasu kuu sheegay uu muujisto oo kolka la yidhaha maalintii wuxuu kuu sheegayay muxuu ahaa arrintan uu ii sheegay hadda uu sameeyey waad dhihi kartaa laakiin kor hadday u qarsoon tahay oo weli aanu caddaysanin oo weli aynu soo shaacbixin maya allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وفي محمد رسولك الجبور وعدته حديث الله ربه والإسلام رسوله وفي لي والوالد ورحمة رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا في لي والوالد والمؤمنين يوم القيامة الحساب marka maxay tihi marka hadda waa yahay waa kuu sheegaya ama xiina saaranii fi lmarati اlأulى markuu hoos iila hadlay markii hore faأخbaranii wuxuu ii sheegay ana jibriila عalayhi السalaam kaana yucaariضhu الqur'an qur'aanka inuu u bandhigi jiray oo uu la aqriyi jiray fi kuli sanatin maratan aw maratayn hal mar ama laba goor hal mar bay ahayd sanad walbaba inuu hal mar yani uu ku kor aqriyi jiray uga soo bixi jiray uu ii sheegay وأنhu caaradahu alآana hadda sanadkan kadata maratayn laba goor inuu soo bandhigay وإنii laa uraa una malayn maayo إla الأجل qad اqtaraba inuu muddadii ay soo dhowaatay mooyaane wax kale u malayn maayo wuxuu laba goor sanadkan kada ila aqriyey faاtaqi الlaha واصbirii alla ka baqoo sabr sidaasuu yidhi faإnahu xaalku wuxuu yahay nicma slfu laki nicma slfu ana laki ceelaliya wanaagsan baan anu ku ahayoo kaga sii horreeyay jannadii aakhireen fabakaytu markaasaan ooyey bukaa'i aladii ra'aytu ooyintaydii aad aragtay yaan ooyey falamaa ra'aa jazacii markuu arkay muxuu ahay argagaxayga markuu arkay buu saarani الثaaniya mar labaadkii uu hoos ila hadlo faqaala yaa faaطima amaa tardayna an takunii sayidata nisaaءi الmuؤminiin aw sayidata nisaaءi hadihi اlumma bu miyaadan raalli ku ahayn inaad noqoto sayidada ummadantada mise sayidada mu'miniinta inaad noqoto muslimiinta inaad noqoto ood naagaha muslimiin muslimiinta midda ugu sharaf badan marka sayidatu min min sayidaati nisaaءi اlmu'miniina weeyaane midda ugu fadli badan ummadantada haweenkooda oo dhan muxuu ahayey khilaaf baa ku jira saddex qowliya baa jira caaisha iyo khadiija iyo iyo faatima laakiin sida sawaabka waxaan filaya inay tahay khadiija inay tahay afdal min faatima wa caaisha radi allahu canhum fadaxibtu daxiki aladii ra'ayti waan qoslay qosolkaygii aad arkaysay baan qoslay farx ay la qosashay kolkii horana murug bay la oyday radi allahu canhum wa hada متفق عليه وhذا لفظ مسلم و عن ثابت عن أنس ثابت بن أسلم البناني oo ardaygii أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أtىa عlya رsuuل الlahi صلى اه علي سلم rasuulka allah isoo maray وأna ألcب mع الغilman ana carruurta la ciyaaraya فسلم عlaynaa waana salaamay وبacثnii في xاaجة dantiisa buu ii diray فأبطأtu calىa أmi hooyada umu sulaym baan ka daahay falama jiئtu markaan imid qaalad waxay tihi maa xabasaka maxaa kuu daahiyey faqultu bacanii rasuulu الlahi salى الlه عalيه wali wasalam lxaaja rasuulka allah dantiisa ii diray qaalat markaas waxay tihi maa xaajatuhu maxay tahay dantiisa kuu diray qultu inahaa sir waa mid qarsoodiya sir ah qaalat markaas waxay tihi laa تخbirana bisiri rasuuli الlahi sal ly slm axada qofna sirtii rasuulka all sl sl marka hauga sheegin ka sheegin rasuulka isagoo wiil yar buu marka sirta ku dadaalaya hooyadiina markay kusii guubaabinaysaa qaala anas radi allahu canhu wallahi low xadadtu bihi axadan haddaan qof u sheegi lahaa mxuah haabit ow laxadadtuka bihi yaa haabit adaan kuu sheegi lahaa sida ugu kalsooniyo cilmiga uu sugi jiray weeyaan aad bu u jeclaa ninkaa haabit la yidhaaho u dhihi jiray ina haabitan duwaybatun uxibuhaa marka haddaan qof u sheegayo adaan kuu sheegi lahaa buu dhihi jiray cabdullaahi bnu ibnu jacfar sidaas oo kale isaguna uu yeeli jiray oo sir uu u sheegay nebigu sala allahu alayh waali wasalam iyo wuxuu yihi qofna ma aanan u sheegin xataa bacda wafaati rasuuli llahi sala allahu alayh waali wasalam rawaahu muslim warawa albukhaariyu bacdahu mukhtasaraa marka faatima radia allahu canha waxay sheegtay sirtii rasuulka sal ly slm marka rasuulku geeriyooday dabadeed way sheegtay anas iyo ibnu jacfarna ma ayna sheegin xataa bacda wafaati rasuuli lah sala اlه alay slam marka nooca ay sirtaas ahayd baa kala duwanaa noocaasaa kala duwanaa oo midna marka waxay ahayd tii faatima radiallahu canha wixii uu sirta uu sheegay wuu dhacayo waa la arkay kuwan kadana marka wax hadiyo goor qarsoodi ah oo in la qaryo u baahan bu ah baabu lwafaa'i bilcahdi wa injaazi lwacd oofinta la oofiyey axdiga la oofiyey iyo fulinta la fuliyo yaboohay iyo ballanqaadka wx lagu la yaboohay in la fuliyo qala allahu tacaala waufuu bilcahdi ina alcahda kaana mas-uula oofiya axdiga oofiya axdigu kula iswaraysanayo weeyaanoo qiyaamaha laydin su-aali doone wa qaala tacaala waufuu bicahdi illahi idaa caahadtum axdiga alla oofiya markaad axdi qaadaan dadka aada la gashaan heshiis iyo baladu wa qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu oofuu bilcuquud dadkiina muslimiinta ahow oofiya heshiisyaalka wa qaala tacaala ya ayuha aladiina aamanuu lima taquluuna maa laa tafcaluun kabura maqtan cinda allahi an taquluu maa laa tafcaluun dadkiina mu'miniinta aho maxaad u dhahaysaan waxaydaan samaynaynin waxaa ku weyn alla agtiisa cara iyo nac ugu weyn inaad dhahdaan waxaydaan samaynaynin wacan abi hurayrata radi allahu canhu anna rasuula allahi sal ly slm qaala aayatu lmunaafiqi halaa munaafiqa calaamadiisu waa saddex lagu gartaayo idaa xadada kadab markuu warramo waa been sheega waidaa wacada akhlaf markuu ballan qaadana waa guub yeelo waa baajiyaa وإida tumina khan markii la ammaanaystana waa khiyaama saddexdaas hadduu isku darsado munaafiq alisa weeyaan mتfq عalيه وفي riwaayaة لmسلم وin saama وصلىa وزcma أنه مسلم walow haba soomo oo ha salaado oo muslim baana ha ku celceliye xadiidkan kadana waxaan ku soo maray raqم ألف وتسعة وتسعين وعن cabd للahi بن cمr بن الcاaص rضي الله عنهma أنa رsuul الlه صل ل سلم qاal arbacu man kuna fiihi kaana munaafiqan khaalisa saddex qofka ay ku jirto walxadood munaafiq khaalis oo baracna buu noqonaya oo shaki aanu ku jirin munaafiqnimadiisa yuu noqonaya waman kaanat fiihi khaslatun minhuna kaanat fiihi khaslatun min annifaaqi xataa yadacaha qofka ay walax ka midii ku jirtana khaslo munaafiqnimaa ku jirta ilaa iyada iska daayo marka qofkii inuu munaafiq cad uu yahay iyo inuu mu'min khaalisa uu yahay inuu kaafir cad uu yahay mushrik cad uu yahay iyo inuu isku jirjir yahay intuba marka waa dhici karta hadba wixii ugaaliba baana la ekaya nifaaqan hadda la sheegayaana nifaaqulcamal weeyaane ma aha nifaaqii weynaa ee nifaaqu kufriga ahaa ee millada ka bixin jiray ma aha ida tumina khan waidaa xadada kadab waidaa caahada qadar وإida khaasama fajar afartaasu marka ka dhigay mid dheeraad ah ayuu ku daray markaa sidaas afar ku noqonaya xadiidkuna waa mutafaq عalayhi laba gooro dambena waa imaan doona ألف وخمسمية ثaلaaثة وأربعين و ألف وخمسمية أربعة وثمانين labadaana u kusoo noqon doona وعن جابر رضي الله عنه قال قال لي رsuل الله صل ل سلم رsulka aلله wuxuu yidhi low qad جاءa maal البحrayn hadduu maalkii baxrayn aan ka sugayna uu yimaado aacaytuka haakada wahaakada wahaakada waxaan ku siinayaa sidaa iyo sidaa iyo sidaa saddexda eh, saddex goob buu laabaysa gacmood yani cantobadooda ku ishaaray saddex goor baan kaaga cantoobinaya weeya falam yaji ma aanu imanin maalu baxrayni xataa qubida nebiyu sal ly slam ee nebigii laga oobsaday ma aanu imanin maalka baxrayn laga sugaayey falama jaءa maalu lbaxrayn markuu maalkii baxrayn yimid buu amara abu bakrin radi allahu canhu qof buu abu bakr amray oo fanaadaa wuxuu ku dhawaaqay qofkaasu man kana lahu cinda rasuuli llahi salى اllahu alay slam cidatun aw daynun falyaأtina qofkii rasuulka alla salى اllahu alيyh wali wslam yabooha ugu yabooho waxaasaan ku yeelaya uu yidhi muxuaha ku lahaa ama muxuu ahay dayn ku lahaayo hanoo yimaado faataytuhu markaasaan waqultu waxaanan idhi ina nabiya sal ly slm qaala lii kada wakada rasuulka al sa saasuu yidhi marka waxaan ka haystaa wacdigaasaan ka haystaa faxataa lii xafyatan cantoobu ii cantoobiyey facadadtuhaa waan tiriyey faidaa hiya hamsu mia shan boqol bay noqotay shan boqoloo dirham mise dinaar faqaala lii markaasuu yihi khud milayhaa laba kaloo iyada lamidana qaado ayb markaas yani kun iyo shan boqol iska siiyey waa u oofiyey marka muttafaqun calayh rasuulka all sal lla alay slm marka xataa bacda wafaatihi yaa laga oofinayaa dadkii wax ugu ballan qaaday baabu اlamri biاlmuxaafadati calaa ma ctaadahu min alkhayr muxua amarka laysfaray inuu qofku ilaaliyo oo aanu goynin wixii khayr ahaayee caado uu ka dhigtay u samayn jiray inaanu dhexda kaga tegin qaala allahu tacaala in allaha laa yugayiru ma biqowmin xataa yugayiru ma bianfusihim alla ma bedelo wix xaalad ahayd dadka ku sugan ee khayr ama bedelo ilaa iyagu waxa ay ku sugan yihiin muxuu ahaye salaax iyo camalka fiicana inay bedelaan mooyaane hadduu mid xun yahayna waa sidaas oo kale dhibaatada dadka haysa alla ma qaado oo ma bedelo ilaa xumaha iyagu ay wadaan ay daayaan mooyaane wa qaala tacaala marka sidaa macnaheedu waxaa weeyaan qofkii wax khayr iyo wanaag iyo camal saalixa samayn jiray waa haddii uu camalkaas saalixa u bedelo isagana nicmadii iyo khayrkii iyo barwaaqadii ku jiray baa isagana alla u bedelaya wa qaala tacaala walaa takunuu ha noqonina kalatii naqadad qaslaha sidii midii duntaadii furfurtay oo kale min bacdi quwatin xoojin dabadeed intuu xoog badnaa dabadeed ay adkaysay ankaahan nudo u furfuraysay haweenay doqon iyadoo carbeeda waxa jiri jirtay baa la yidhi dunta ay ka samaystaan fanaanadii iyo waxyaalaha ay ka samaysanayeen ee suufka ariga ah habeenkiina maalinta gelinkeeda hore oo dhan mareegaysay oo duna ka dhigaysay galabtiina furfuraysay wاlankaahu jamcu nikfin wa huwa algazlu almanquud kala furfur ee nudo nudo laga dhigay weeyaan wa qaala tacaala walaa takunuu kaladiina uutuu lkitaaba min qabl walaa yakunuu kaladiina uutuu lkitaaba min qabl faطaala calayhim اlamadu faqasad quluubuhum waa kan soo mara aayadaasni wa qaala tacaala famaa racawhaa xaqa ricaayatihaa nimankii marka rubaaniyadii ay iska samaysteen alla uuna ku waajibinin ibtiqaa mardaatillahi ay u samaysteen yuu leeyahay alla ma ayna ilaalinin oo ilaalinteedii runta ayd ma ayna ilaalinin marka wuxuu ku eedaynaya alla subxaanaه wa tacaala shay khayr aho iyagu ay iska samaysteen oo alle ugu dhowaateen ay yidhaaheen ay ilaalin waayeen ay gooyeen wa can cabdillaahi bn camr bn alcaasi radia allahu canhuma qaala qaala lii rasul lah sal ly slm ya cabdallah cabdullahi ow laa takun midla fulanin hebel oo kale ha noqonin kaana yaquumu leyla habeenkii buu tukan jiray fataraka qiyaama lleyl habeenkii habeen tukashadii buu ka tegay muttafaqun caleyh waxaan kusoo maray raqam miya arbaca وahamsiin oo kusoo maray raqam miya wa alf alf wa miya wa talaata wa baabu استحbaabi طيب الكلاam وطلاaqة الوجه cinda اللقاء dee jeclaanshaha la jeclaada sharcigu uu jecel yahay sunna uu ka dhigay in hadalka la wanaajiyo oo dadka wejiga loo furfuro marka lala kulmo qaala allahu tacaala waqfid janaaxaka lilmu'miniin dadka mu'miniinta aad garabkaaga hoos ugu dhigo oo ha iska weynaysinino wa qaala tacaala walow kunta fadan qalida alqalbi lanfaduu min xawlik بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا هو شريط الصفحة الثانية من الشريط سبعة وثلاثين wuxuuna ka bilaabmaya صفxadana ay ka bilaabmaysaa min الxadيiث ستمية و ثaلaaثة وتسعين oo ah baabka istixbaabu qeyb اlkalaam وطلاaqaة الwجه cinda اللqاء xadiidka baabka xadiidkiisa koowaad عن عdي بن xاakم رضي الله عنه qال qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه ولي وسلم اتقوا الناar wlow بشhق تمرة وmن lm yجد fبكلمة طيبة متفق عlيه ka gaashaanta naarta walow xaba timra jeexeedba ha ahaadee wax xagga naarta iska xifisiiya oo naarka wax kaga gambal qofkii waayo wuxuu baxsado waayona erey wanaagsan erey wanaagsan hadha sadaqay u tahay xadiidkaasu saddex mar oo hore wuu noo soo horumaray oo raqam miya sita tisca wa iyo raqam arbacumiya wa hamsa iyo khamsumiya sita o arbaiin intaasoo goorba waa inoo soo hormaray maan xadiidku mutafaq caleyh wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala can abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wali wasalam qaala wاlkalimatu طayibatu sadaqa muttafaqun calayh wahuwa bacdu xadiidin taqadama biqowlihi ereyga wanaagsanina waa sadaqad waa xadiid dheer oo soo hormaray isagoo taaba soo horumaray jid kamida weeyaan laba mar buuna soo horumaray oo raqم مئتين ثمانية وأربعين waa kusoo horumaray raqم مية واثنين وعشhرينna waa kusoo horumaray وعن أبي ذر رضي الله عنه qال qاla lii رsuuل الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم rasuulka alle wuxuu yihi laa تxqirana min المacروفi شhayئa ha yaraysanin wax oo khayr ah ha yaraysanin oo yaraan ha isaga daynin walow an talقى akhaaka بوجهin طليq walow ha ahaado inaad walaalka kula kuldoonto weji furfuran ee rawaahu mslim xadiidkan kadu marna waa soo horumaray marna waa imaan doona kan soo horumaray wuxuu ahaa raqم miya waaxid وعشhرين ee wuxuuna ku imaan doonaa raqم سبعمية ستة وتسعين baabu استحbaabi bayaani الكalaami وإيضاaxihi للمخاaطب وتkriirihi liyfhm إda lam yfhm إla bdalik jeclaysiga la jeclaystay ee sharcigu uu jecel yahay oo wanaajiyey in hadalka la caddeeyo oo diirka laga qaado oo hadal magoogan aan qofka lagula hadlin qofka lagula lala hadlaayo hadalkaas loo sheegay lagula hadlayo loo caddeeyo haddii loo baahdo in lagu celceliyona lagu celceliyo oo laga daaliyo can anas radi allahu canhu ana nabiya sal slm kaana idaa takalama bikelimatin acaadaha halaaan xataa tatamacahu wuxuaa nabigu sala alla alay slam markuu erey ku hadlo waa ku celcelin jiray saddex goor buu ku celcelin jiray si looga fahmo waidaa ataa calaa qowmin markuu dad u yimaadana fasallama calayhim oo salaamana sallama calayhim salaatan saddex goor buu salaami jiray saddex goor buu salaami jiray marka kulkaas waxaa dadku say fara badan yihiin aanu si kale ku gaadhayna salaanta u gaadhayna ama waxa weeyaan istiidaanka saddex goor qof kolkuu guri yimaado cid oo muxuu ahay waa inuu ka idan dalbo marka sidii idan dalbayana waa inuu yidhaha assalaamu calaykum ma soo gala saddex goor marka inuu ku hemeliyo sidaa saddex goor dabadeed haddii ah loo idmi waayana waa inu iska noqdo taasu marka waa si si kalena waa ku suuroodaayo mid midka hore waxaa weeye saddexda goor midka hore waa su-aal istiidaanka qofka hore u imaanayo maxaa idan buu ku su-aalka wuxuu idanka ku dalbaayey salaam oo salaam iyo isti'daan buu isku daray midna marka waa kurkuu soo galo dadka la kulmana waa salaami jiray markuu baxayana waa salaami jiray rawahu الbخaariي وسيأتي رقم ثمنمية ثaلaaثة وخمسين وعن عائشhaةa رضي الله عنها qالت kاna كلام رsuuل اللhi صلى الله عليه وaلي وسلم فصلا يfهمه كل mن yasmacuhu rawahu abu dawud hadalkii nebiga sal l slm wuxuu ahaa mid bayaan ahoo qof alla qofkii maqlaaba uu ka hadli jiray hadalka ma bedeli jirin oo kuma xidhiidhin jirin arkeed buu u hadli jirayoo hadal bayin ahoo waadix ahoo qof waliba uu fahmayo ayuu ku hadli jiray rawahu abu dawud wa huwa xadiidan saxiixan saxiixahu xadiidan xasan xasanahu sheekh albani fi saxiix jaamic sagiir baabu isqaaءi اljaliisi lxadiidi jaliisihi aladii laysa bxaraam udhaghaaricinta qofka qofka la fadhiya hadalkiisa inuu u dhaghaariyo dhagaysto oo aanu waxyaalo kale iskaga shuqlinin kolba hadduu sheekada isaga u hayo hadalkan aanu xaraan ahayn marka inuu ka hoos hadlo oo ka boobana maaha kol hadduu qofkii sheeko bilaabo waa in qofkaa sheeka laga dhegaysto aadaabta aada looga tegay bay ka mid tahay oo qofkii hadalka bilaabay lagu goynay ma aha qofkii sheeko hadduu bilaabo sheekadaasina waxun ayna ahayn waa in isaga loo daayo hadalka oo ilaa u sheekadiisa dhammaysto qof kale aana ka hoosin marka hadduu hadalkuusi hadal xaraama uu yahay kolka waa in laga joojiyo marka maxay kamid tahay saaxiibtinimo wada wanaagga iyo akhlaaq wanaagay ka mid tahay qofka kuu sheekaynaya inaad sheekadiisa si intibaah ah aada u dhegaysato واstinsaat الcaalim qofka caalimka ah dhegaysi طalabkiisa walwaacidi iyo qofka wacdiyaya xaadirii majlisihi majlisiisa dadka jooga uu yidhaaho aamusa oo dhegaysta cashirka dhegaysta ama wacdiga dhegaysta uu yidhaaho oo gaar ahaan markuu rabo inuu masale muhima uu sheego inuu baraarujiyo uu yidhaho masalada aada ugu dhagalahaada عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي رsuل الlahi صلى اه علي سلم في xaجة الوداع اsتنصت الناaسa dadka aamusi isagoo marka xajkii lagu jiro oo dadkii ilmooyinkoodii iyo ku kala beeraagsan yihiin qaar sheekaysanaya qaar muxuu ahay dikriyaya qaar talbiyeysanaya ay yihiin yuu rabay nebigu sal lla sl inuu hadal u jeediyo marka jariir bu ambe wuxuu yidhi dadka ii aamusiyo muxuahay dhegaysteen irsaadka marka waa aamus oo dhegaysi uu ku jiro marka war aamus oo nebiga dhegaysta sala allahu alay slam sidaa ku dhoweeyay uma qaala markaas wuxuu khudbeeyey oo oh, laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacd muttafaqu caleyh waxaan noqonina aniga gadaashay gaalo oo qaarkood qaarka kale ay qoorta ka jira ayaana islaynaysa ha noqonina baabu lwacdi waliqtisaadi fiihi waa dadka la wacdiyey iyo iyada oo lagu dhexdhexayso wacdiga oo mid gaaban oo dadki aynu waxba ka faa'iidaysaninna aanu noqonin mid dheer oo dadki malal ku ridaan aanu noqonin mid dhexdhexaad ah oo noqon siduu ibnu mascuud radiallahu canhu uu yeeli jiray xagga xisaabkaasa marka saddexba waa noqdaayo xagga barnida hadalkaa kolka uu sheegayo uu ka dhigo mid u dhexdhexeeya dherar iyo gaabni xagga takraarkana waa noqdaa mid maalin walbaba joogto ah oo dadka maalin walbaba la wacdiyayo oo ay aan noqonin mid aada u kale fogfogna aan noqonine muddo qiyaasan loo qabto saddexdii maalmood boqol isbuucii boqol wax sidaas labadaba waa noqdaa ibn mascuud ba marka sidaa yeeli jireen maalinta khamiista ah yuu dadka wacdiyi jiray markaasuu weliba kolkuu dadka wacdiyayo intuu eh, mxua hadal baliiq oo aad iyo aad u hadeero hadalladii nebiga sala allau alay slam aada u shabaha intuu ku hadlo buu marka iyagoo dadkii oo weliba xiise sii qaba yuu joojin jiray wa qaala tacaala udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati wاlmawcidati اlxasana ugu yeer jidka rabbigaa dadka ugu yeer yani diintiisa iyo cibaadadiisa iyo ugu yeer caqiidadiisa xikmad iyo wacdi wanaagsan وعn أbي wائل شhقيq بن سلمة الأسدي qaala ninkaa shaqيq ibn slma la yidhaaho kunyadiisana lagu yaqaano abu abu wa'il wuxuu ahaa isaguna nin taabici oo mkhadrm ahoo min أhli الكufa qaala kana cabdullahi bnu mascuudin radia allahu canhu yudakirunaa fii kuli khamiis wuxuuna wacdin jiray maalin maalin kastoo khamiis asbuuciiba maalin buu naga wacdin jiray bayna almaqrib walishaa faqaala lahu rajulu nin baa ku yidhi intuu hadalkiisi aada u jeclisay wacdigiisi jeclisay buu wuxuu ku yidhi ya abaa cabdiraxmaan abu cabdiraxmaan waa kunyat ibnu mascuud abu cabdiraxmaan laqad wadidtu annaka dakartanaa kula yowm waxaan jeclaan lahaa inaadna wacdido maalin walbaba inaadna wacdidaan jeclaan lahaa faqaala kula yowm maalin walbaba inaadna wacdidaan jeclaan lawadidtu annaka dakartanaa kula yowm waxaan jeclaan lahaa inaadna wacdido maalin kastaba faqaala markaasuu yihi amaa inahu yamnacunii min dalika waxaa sidaa ii diidaya inaan maalin walbaba idin wacdiyo annii akrahu an umilakum anigu inaan nacayo inaan idin daliyo idin cajis geliyo wa innii atakhawalukum waan idin goorgooraynaan idin waqti waqtiyeynaya bilmawcidati wacdiga kamaa kaana rasuul lah sal ly slam yatakhawalunaa bihaa wacdiga siduu inoogu gooragoorayn jiray ee waqti waqti uu nooga dhigi jiray مaخاafaة الصaعاamaةi عalayna cajiز iyo daal uu nooga baqaya daraadeed mutafaq عalayh yatakhawalna an yatacahadna cahd iyo wti wti buu nooga dhiiday marka sacaama iyo malal labadaasu cabiray sacaama iyo malal iyo dajar saddexdaasu isku mid weeyaan oo waxa weeyaan shayga daa'imitaankiisa oo laga daalo kolkuu qofka shaygu ku farabato farabidnida uu ku farabatay daraaddii looga dahalo yaa lagu magacaabaa sa'aama iyo malal iyo dajar midkaba intadaba waa lagu magacaabaa marka sidaa macnaheedu waxaa weeye dadka in la wacdiyo waa u baahan yahay oo in faraha laga qaado qof kastuu doonay uu yeelo ma aha mid meesha ku jirta in waa in la isfuusiyo oo rabbi la isku wacdiyo oo cabsida alli waxaa la isku guubaabiyo waa loo baahan yahay in marka wacdigaasu inuu aad iyo aad u kala fogaadana ma aha inuu muxuu ahaaye aad iyo aad u farabatana ma aha marka nebigu sal ly slam marmar iyuu dadka wacdihi jiray had iyo goor joogto ugama dhigi jiray ibn mascuudna radi allahu canhu sidaas iyo kale buu yeelaya وعn abilyaqdاn cmاr bn yaasir radي allahu canهuma qaal samictu rasuul اllahi slى اllahu عalيh wali wslam yquul rasuulka alaan maqlay salى اllahu عalيh wali wslam isaga oo leh ina tuula salaati rajul ninka salaadiisa dherarkeeda wa qisara khudbatihi iyo khudbadiisa dherar gaabnideedu ma'inatun mala weeyaan male iyo caana ayay u tahay ma'ina iyo madinna waa isku maano min fiqhihi oo qisadiisa qofku hadduu salaadana dheereeyo khudbadana uu gaabiyo waxay calaamo u tahay oo u aanaysan tahay inuu qofkaasi qof waxgarada uu yahay faأطilu الصلاaةa وأqsiru الخuطبة salaada dheereeya khudbadana gaabiya rawahu mslim ma ina wuxuu leeya bimiimin maftuuxatin uma hamzati mashhuuratin uma nuunin mushaddada ay calaamat daalat calaa shakli waa calaamad bay u tahay ayb marka len si calaamo ugu tahay waxaa weeyaan qofka haddii uu kolkuu khudbaynayo hadlaayo hadallo waa weyn oo murdi iyo macaani badan ku jirta uu ku hadlo kolkuu salaada tukanayana uu munaajaadka rabbigii uu ku macaansado oo qur'aan dhaadheer uu ku akriyo taas macnihiisu waxaa weeye inuu qofkaasi qof cilmi uu yahay bicagsi khutabaa'i ilyowm maanta dadka khudbeeya marka waa aad arkaysaa saacada dhan buu khudbaynayaa oo hadal tororog oo fara badan oo u daldalayaa salaadiina laba daqiiqe meelhaasugu ku sheega hadalkan xamaar radiallahu canhu wuxuu sheegay mar uu khudbeeyey garan kufaad bay ilan amiir marka noqday oo khudbe beliiqa oo wajiiza uu jeediyey yuu marka raggii nin ka mid ah wuxuu yihi waxaan jeclaan lahaa ya abalyaqlaan annaka tanafasta fiiha inaad waxoogaa faahfaahin lahayd baan jeclaan lahaa khudbada markaasuu hadalka ka marka saxaabadii ridwaanullahi calayhim nebiga la soo kulmay la soo dhaqnaa ee dabcigiisa aad iyo aada u yaqaanay ee ku ta'afuray ayay labadan todoba ka mid ahaayeen ibnu mascuud iyo iyo muxuu ahaay camaar ibni yaasir radi allahu canhum wacan mucaawiyata bn alxakami sulamiyi radi allahu canhu qaal bayna ana usallii maca rasuuli illahi sala allahu alayh waali wasalam mar aan rasuulka ale sala lla alay slam la tukanayay oo marabti u soo islaamay id cabasa waxaa hindhisooday rajulu min alqowm nin raggii ka mida baa hindhisooday faqultu markaasa waxaan yarxamuka allah isagoo salaadii lagu jiro faramaani الnaasu biabsaarihim dadkii baa indhahooda igu taagay xagga igu soo firiy ila yaabaya ninka salaada ku dhexadlada faqultu markaasaan waxaan waatugla umiyaah an hogartay gablankeedaay maa sha'nukum tanduruuna ilay maxaad saa igu soo fiirinaysaa waa salaada dhexdeeda ugu hadlaayo fajacaluu waxay bilaabeen yadribuuna biaydihim calaa afkaadihim inay gacmahooda ku garaacaan bowdadooda ku garaacaan mayna sacabaynine mana ayna subxaanalaysanine bawdaday garaaceen marka kolkaas waxaa suurooda inay ahayd inta aan loo sheegin in ragga salaada dhexdeeda haddii wax kusoo dariyo oo u baahdo inuu wax baraarujiyo inuu tasbiixsado marka bawdada gacanta ku garaaceen falamaa ra'aytuhum yusammituunanii markaan arkay inay aamusiinayaan aan gartay laakinii sakadtu yaan aamusay waasan aamusay laakinadaasu marka waxaa weeyaan waxaa weeyaan hadal kalaa kusii xidhanoo waxaa ahaa macnaheedu lamaa ra'aytuhum yusammituunanii lam atakallam laakinii sakadtu markaa laakiin inay aamusiinayaan ma ayna siadaadina laakiin waan aamusaysa falamaa sallaa rasuulu llahi sal l sl rasuulka alla markuu tukaday biabii huwa wa ummi aabbahay iyo hooyaday ku aan ku furanayo weeyaane maa ra'aytu mucalliman qablahu walaa bacdahu axsana tacliima minhu ma aanan arag ku dadka waxbaro oo isaga horti iyo gadaashiisooda ka tacliim fiican ma aanan arag fa maa kaharanii ma aanu icanaananin walaa darabanii ima garaacin walaa shatamanii ima caayin qaala wuxuu yidhi ina haadihi asalaa midantaba salaaduhu laa yasluxu biha shay min kalaami innaas uma suubano wax oo hadalka dadkii marka ducuuna ahaa yarxamuka allah buu ninkii ku yidhahdey tiina marka hadal baa laga dhigay marka ducada haddii qof lagula khitaabo oo yakfir allahu laka ya fulan yarxam allahu laka ya fulan sidaa la yidhaaho khitaab bay noqonaysaa haddii sabaaiba ay tahay oo allahuma اغfir lifulan allahuma arxam fulan ilaah taasu dhibaato ma ilo oo nabiga sal ly slam qunuudkiisii allahuma anji anji fulan ibni fulan sidaas oo ka dhihi jiray ayb inamaa hiya الtasbiixu wالtakbiiru waqira'aة الqur'an iyadu waxay un tahay maxaana laysi iyo allahu akbarsi iyo qur'aan aqris iyo waxaan lamida o aw kamaa qaala rasul sl mase siduu yihi rasuulka alla bay la mid tahay erayadanu yidhi mise wax la mida ah? qultu markaas on yaa rasuula allah inii xadiidu cahdin bijaahiliya anu waxaan ahay nin jaahiliyadii waqtigiisu ku soo dhow yahay oo mar dhow ka soo baxo soo islaamay waqad jaa allahu bilislaami allana islaamyaduu keenay wa ina minaa waxaana annaga naga mida baadiyaha iyaga rijaalan yatakah ya'tuuna alkuhaan niman oo curaafiinta u taga kuwa curaafiinta o kale curaafku waxaa weeyaan makaahinku waxyaalaha qofka qalbigiisa ku jira iyo waxyaalihii la xaday meesha lagu qariyay iyo waxa mustaqbalka iyo kuwa isku daya sheegta inay yaqaanaan oo ka warramayaan marka dad sidaasa baa nagu jiro markii wax laga xado ama baadikadunta ama wax inuu sameeyo u tago uu rabo dadkaa u taga qaala markaasu wuxuu yidhi falaa ta'tihim ha u tegin adu adu ha u tegin qultu wamina rijaalu yatatayaruun waxaa naga mida ah niman oo wax baasaysta oo saancad iyo baas iyo nacsi iyo waxyaalo sidaasa sheega qaala markaasu wuxuu yidhi daka shayءun yajiduunahu fii suduurihim falaa yasudannahum kaasu waxan qalbi wax xaqiiqale ma ahee oo wixii nigu ka dareemayaan qalbigooda kusoo dhacaye yaanu maqsuudkoodii ka celinin oo qofku isagoo wax u socdo meel inuu eh, aada rabay ama wax inuu qabta rabay kolkuu wax sidaasi qalbigiisa ku soo dhaco wax ka soo horbaxay iyo wuxuu maqlay iyo daraadi tuka iyo dhowdhowley iyo maxay ahay ugaa dhutinaysa iyo weel madhan oo lala hormaray iyo waxyaala sidaas iyo uu qalbigiisa ku soo dhaco inuu wixii aanu u eh, uunu ku najaxaynin yaanu noqonin oo dantiisa iska wato oo rabbi ha tala saarto oo waxaa qalbigiisa kusoo dhacay yaanu waxba ka soo qaadin rawaahu muslim wuxuuna kusoo noqon doonaa xadiidka alf sitmiya اثنين وسبعين wthuklu waa hukl miyaah buri ninki hukliga marka maxaa la yidhaahaa bdm الsaaء الmثlثةi almuصiibaةi والfajiعة fqd اlwalad na gaar ahaan waa loo yidhi wmaa kaharanii ay maa naharanii maan ugu qaylin oo ma canaanani wey وعn الcرباض بن sاryةa رadي الله عanهu qاal وacdanaa rasuul الlahi صلى اه علي sلم rasuulka alla yaa nagu cadiyey mawcidaة baliiغة wacdi oo xeel dheer buuna wacdiyey wajilad minha alquluub qalbiyaalka ay la cabsadeen wadarafat minha alcuyuun indhiha ay la ilmeeyeen wadakara alxadiid xadiidkii buu soo sheegay waqad sabaqa alkalaamu sabaqa bikalaamihi fi baabi اlamri bilmuxaafadati cala الsuna halkaasu kusoo hormaray wadakarnaa waxaana sheegnay ana التirmidiya radي allahu canhu qaala xadiiثu صaxiix xasanu صaxiix inuu yidhi waa xadiidkuna marka wuxuu ahaa صaxiix yu weeyaan oo wuxuuna raqamkiisu uu ahaa boqol iyo konton iyo toddoba halkaasu noogu soo hormar baabu alwaqaari wasakiina deganaanta iyo xasiloonida iyo fudfudayd la-aanta iyo waxyaalahaas weeyaan yani qaala allahu tacaala wacibaadu araxmaani aladiina yamshuuna cala alardi hawna addoommaha allo waa kuwa dhulka u socda tartiib u socda weeyaan kuwa tartiibtaa marka u socdaa ee u soconayaanna mid ay ka badbadinayaan oo miskiinnimo iyo ay muujinayaan ma aheen iyagoo si nashaad iyo himelana u socda iyo waxay iska ilaalinayaan fudfudayd iyo qabash qabash iyo iska ilaalinayaan sidii ayga oo kale loo kashkashleeyo oo marka waxaa weeye sidii uu luqmaan alxakiim raximahullah wiilkiisi uu ku waaniyey waa inuu yeelo oo uu ku yidhi waqsid fii marshidka tartiib tartiibso socodkaaga marka hunanka uu sheegaya kaa weeyaan waidaa khaaطabahum اljaahiluun dadka makasihi markay la hadlaane wuxuu kula hadlaanna qaaluu yidhaaha salaama salaama salaama mutaaraka kaa la yidhaahayo iskaga socdo oon la murmin oo aan iskala mid dhigin kuwaas weeyaan addoommaha alla marka dad waxaa jira addoomma alla la yidhaaho alla uu isagu aanaystay isagoo khalqi oo dhan isagoo addoomaysa yihiin oo wada abuurtay oo u wada ku tasarufo wada arsaaqo iyo haddana alla subxaanahu wa tacaala kuwaas gaar u aanaystay tashriif ahaan sifaadkay ku sharafoobeen oo ku ammaanayna inay tartiib u socdaan iyo inay dadka makasta ah ayna waxba la murmin labadaas hadalkan ka sheegay وعn caaishaةa radي allahu canha qaalat ma ra'ytu rasuula اllahi salى اله alay slm rasuulka alla ma anan arag mustajmican qadu daaxikan isaga oo ku dheeraaday qosl aada u qoslay ma aanan arag xataa xataa turaa minhu lahawaatuhu ilaa laga arka hanqalaalladiisa ama hilibtalqihiisa laga arko lahaatu lahawaatuhu yani waa jamcu sheegi doona lahaatkuna waa waxa weeyaan waa hilibtalqah inamaa kaana yatabasam u soo jiray muttafaqun caleyh marka rasuulku sala allahu alayhi waali wasalam wixii lagu qosl lagu qosla murta ee maad iyo noocaas oo kale ah waa ku qosli jiray laakiin qosol uu ku xeel dheeraado oo ama uu qahqaha iyo sawd la yimaado ama afka aada u kala qaado oo hanqalaaladiisa la arka ma aanu ahayne waxaa si xushood iyo xushmo iyo waqaari ay ku jirto uu muusoo keli u ahaa marka dadka sabcigoodu jaamidka uu yahay ee had iyo goor weji macbuuska ahee aan weligood qoslaynin ee had iyo goor in xanaaqsan yihiin aada moodana sabcigooda ma fiina dadka fudfudud ee wax yarba marka arkaan baa dhig dhig dhig dhiga yidhaahana taasuna ma marka saddex dhexaad waa nabigu sala allahu alayh waly allahawaati jamcu lahaatin wa hiya waa hilibka weeyaan allatii fii aqsaa fii aqsaa saqfi alfam ee alfam afka sanqaafkiisa dan xalagiisa meesha ugu dambaysa hilibka ku yaalla ee soo foorara ee carruurta yariya laga gooyo taasaa lahaa la yidhaaha baabu الndbi ilى ityaani الصalaaةi wاlcilmi wanaxwihima min alcibaadaat bالsakiinati wاlwaqaar mxuaha salaada iyo jumcada iyo ciidda iyo majliska cilmiga majliska wacdiga wixii noocaas oo kale ah ee cibaada waxaa lamida ah ramyu ljamaraadka marka la aadayo iyo yani xajka ku saabsanaya baa lamidahe in loo socdo si deganaan iyo xushmadii ay ku jirto oo la ilaaliyo ororod iyo fufudayd iyo waxaa la ilaaliyo si miisaaman loo socdo degan qaala allahu tacaala waman yucadim shacaa'ir allahi fainaha min taqwa lquluub aayaddaas dhowr goor buu soo celceliyey marka haddii cilmigii iyo cibaadadii sidaa loogu socdo noocaasay soo gelaysaa yani weeyaan وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه qال سمعت رsuل اه صل سلم يقول إذا أqimat الصلاة markii salaada loo aqimo falaa تأتوuhaa ha imaanina وأntum tasxuun idinkoo rooraya ha imaanina وأتوuhaa imaada وأntum tamshuuna idinkoo soconaya tartibu soconaya وعalayكم السakينة ogaada deganaan ogaada فmaa أdركتم faصلوا wixii aad soo gaadhaan la tukada وmaa faataكم faأtimuu wixii aada idinka tegayna dhammaystira muttafaqun caleyh marka waxaa weeyaan kolkiis salaada yaan laga hor rukuucda yaan laga hor dhammayn iyo dadka kolkay arkaan salaadii lagu jiro gaar ahaan iyadoo la rukuucay iyo bay soo ordaayaan qaarkood soo dhaayaan qaarkood waa soo soo qayleeyaano in allaha maca asaabiriin iyo marxaba iyo waxbay dhahayaan waxaasoo dhan wax loo baahan yahay ma waa inuu tartiib isaga soo socdo oo markaas silaa uu safka soo galana aanu xidhanin marka meeshuu ka soo gaaro un kala qabsado halkuu imaamka u maraya kala qabsada inta imaamka u hadhay markuu tukada imaamka salaamsadana intuu kaca intii u dhimanay uu dhammaystiro marka wuxuu leeyahay xadiidku markii salaada loo aqriyo marka sidaas macnaheedu waxaa weeyaan intaan salaada weli la aqimin laakiin waqtiga lagu dhow yahay waa la laxaasan karaa isaga sida nabigu sal lla alay wasalam maalin isaga oo xaafad kusoo daahay oo maqribka uu dhow yahay masjid kusoo socda soo laxaadsaday marka kolka wi waqti intuna gelin oo salaadii muxuu ahay soo dhowdahay waad ka gaadhin masjidka waqti aad ka gaadhin salaada usoo soo laxaadsanay sababkuna wuxuu ku cileeyay nabigu sala allahu alayh wali wasalam qofku intuu salaad usii socdaba ajir salaadeedba ba u socda marka tallaabooyinka ah inay u bataan baaba isaga u fiican oo tartiibu u socdo ajrigiibu iska soo gaabinayaaba isaga oo isagu leh ajri gaar leh ayuu ajrigii iska yaraynayaa waxaa kaloo xadiidka laga fahmayaa qofka masbuuqa ahee salaadii laga hor xidhay wax laga hor tukaday tartiibta uu ku soconayo salaadiisa ay ku soconayso inay tahay tartiibu nafsihi oo marka hadduu salaadii ragcadda ugu dambaysa imaamka ugu soo gaaro taasaa isaga ragcaddii koowaad u ah متفق عليه وزاد مسلم في رواية له فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة وهو في صلاة midkiin marka uu yahay mid salaad si abaaray salaad usii socda salaad buu ku jira ajri salaadeed buu socda marka salaada aadaabteedana waxaa ka mid a in khushuuc iyo deganaan baa ka mid a marka qofkii salaad qof ku jiro oo kale ka dhiganna isaguna marka waa inuu ilaaliyo arrintaa waa inuu ilaaliyo qofka kusii socday wuxuu ka dhigaya qof salaad ku jiray وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يومa عرفة dafca macnaheedu waa riixay weeyaan marka hadda waxaa laga wada soo dhaqaaqa carafa isagoo la taagnaa baa markii waqtigeedii la gaadho mar keliya lasoo